العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى baabu salaati wuxuu baabu yahay salaad idaa qadima haddii uu ka yimaado min safarin socdaal wa qaala kacbu bnu malik alslami radi allahu tacaala canhu kana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxa uu ahaa ida qadima hadii uu ka yimaado min safar socdaal hadii uu ka yimaado badaa waa ku bilaabaya bilmasjidi masjidka fasala fiihi waa ku tukanayay qaala waxa ui bukhaari xadaana khalaad bnu yaxya qaala xadaana miscar waa ibni kidaam waynu hore usoo tilmaanay in lagu magacaabay almiisaan lixifdihi xifdi badnaantiisa in miisaan loo bixiyey oo dadka lagu miisaamo isaga ciddii waafaqdaana ay xaafid noqonayso ciddii khilaaftaana xifdigiisa ay wax kasii noqonayaan waxau hi miscar ibni kidaam qala xadaana muxaarib ibni dihaar asaduusi can jaabir bni cabdillaah radi allahu tacaala canhuma qaala waxau hi ataytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan u imi walxaal huwa fi lmasjidi isagoo masjidka ku sugan qaala miscar waxa uu yidhi uraahu waxaan u malaynaya qaala duxan inuu yidhi barqay ahayd faqaala waxau hi nabigu salli tuko rakcatayni laba ragcadood tuko wa kaana lii waa ii ahaaday calayhi nabiga dushiisa daynun dayn faqadaanii waa ii guday daynkii wa zaadanii waana ii ziyaadiya nabigu calayhi salaau wasalaam halkan waxaa laga hadlaya qofku hadduu socdaal ka yimaado in loo jideeyey salaaة اlquduumi min asafar yani qofku markuu socdaal uu ka yimaado socdaalkiina usoo dhammaado allana subxaanahu watacaala baladkiisii uu usoo nabad celiyo inta uu masjidka ku bilaabo laba sunna inuu ku tukado labada sunahana salaaة اlquduum baa la yidhaahdaa nabiguna caad uu lahaa calayhi الsalaaة wasalaam kacb bnu malik hadalka laga tacliiqiyey xadiikiisii ama qisadii kacb ibnu maalik qayb ka mida weeye oo nabigu calayhi salaau wasalaam markuu tabuu ka soo noqday masjidka ayuu yimi dabeedna waxa uu tukaday laba sunno ah jaabir bnu cabdilaah baa la mida oo nabigu calayhi salaau wasalaam markay awrka kala iibsadeen ee nabigu hi calayhi salaau wasalaam waxaan anna waxaan codsaday awrkii inaan ilaa madiine ku gaadho markii madiine la ysugu yimi riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan jaabir bnu cabdilaah inuu u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo masjidka kadinkiisa taagan dabeedna wuxuu weydiiyey lacagtii nabigu wuxuu hi alayhi salaau wasalaam udkhul fasalli rakcatayn masjidka gal oo laba tuko labada la tukanayaana taxiyatmasjid ma aha ee waa laba maqsuuda oo socdaalkaa dhammaaday loo tukanayo masaladaasuu xadiisku inoo tilmaamaya baabun wuxuu baabu yahay masaaisha kale daynta iyo sida loo gudaya iyo halkeeda inoogu iman doontaa waxaa sunnaa haddii safar laga yimaado culaysna dee qofka aanay ku ahayn hadda inta badan masaajidadu waa xidhan yihin masjid kuu dhow yahay oo aad haleelayso inaad kusii tukato waxa weey waa sunna liman tayasarat lahu culimmada mucasiriintana ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala ka maqalnay ardaydiisii oo annagana mashaayikh noo aha inuu ku dadaali jiray shiikhu xataa haddii ay ku khasabto markuu magaalada soo galo masjid furan inuu raadiyo ka inta uu aado laba sunna ku tukada kadibna xaafada aado kadibna uu aado waa hadday fududahay oo masjid kuu kalaad helayso walaa yuxaafidu cala alwuduu ila mumin muminkuna de inuu weysaqab iska ahaado waa mid haboon sideedaba waa mid haboon marka masjidka inta uu sii maro laba uu kusii tukado kadibna xaafada u lugeeyo ama gaarigiisa usii kaxaysto baabun wuxuu baabu yahay dakhala haddii uu galo almasjida masjidka falyarkac ha rukuuco ha tukado racatayni laba ragcadood labadani waa taxiyat masjidkii qaal waxa uhi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf waatinisi qaal waxa uhi ahbaranaa malik can camr bni cabdilaahi bni zubayr bni alcawaam alasadi can camr bni sulaym azuraqi bidam zay azuraqi alansaari عن أبي قتادة السلمي الحارث بن ربع baa loo yaqaana السلمina waa بفتحتين والسلمي للقبيل وافقي عمر وعبد الله نجلى سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة والخلف في والد عبد الخالق والسلمي للقبيل وافقي فتحا ومن يكسره لا uma salaam kulh muaqalu qabiilka u nisbo sheeganaya isaga iyo kacb ibni malik abi qataada ilmaadeer bay ahaayeen waxayna ka dhasheen bani salima ayay ka dhasheen masjid lqiblatayn oo hadda jaamacadda madiine iyo xaramka udhaxeeya ayaa masjidu bani salima baa xilligaa la odhan jiray ilaa haddana waa la yidhaahdaa guryahooduna halkaasay ahaayeen qabiilka waa la amr bnu abdlaah camr ibni salima iyo cabdilaah ibni salima labadaa ninna laanta waa loo hoos dhigaa wixii ka soo hadhay salama la yidhaahdaa salamatu bnu lkwac camrun wa cabdullah najla salima iyo qabiilka uu ka soo jeeda abi qataada iyo kacb bni malik laakiin marka loo nisbaynayo wsalamiyu lilqabiili waafiqi atxan qabiilka waxaa loo nisbeeyaa asalami saasaa lo odhanaya laamta waa la fatxinaya waana sida nisbadu ay tahay shaygii hoos dhignaa min baabi takfiif in la fatxiyo asalimi ayay ahayd asalimi laakiin laamta waa la fatxinaya min baabi takfiif asalami baa lo odhanaya marka an abi qataada asalami magaciisuna waa alxaari ibni ribci weeye ana rasuul lahi sal lahu alyh wasam qaal waxaui ida dahala hadduu soo galo axadukum midkiin almasjida masjidka hadduu soo galo falyarka ha rukuuco rakcatayni qabla an yajlisa inta aanu fadhiisan horteed labadana waxaa lagu magacaaba taxiya masjid taxiyat masjidna ayaa ku magacaabay ibnu xibbaan saxiixiisa wuxuu kusoo saaraya nabigu calayhi salaau wasalaam abi dar inuu ku yidhi yaa aba dar ina lilmasjidi taxiya wataxiyatuhu rakcataan masjid waliba wuxuu leeyahay salaan la salaamo masjidka salaantiisuna hay waliba wuxuu leeyahay salaan buu leeyahy masjidka salaantiisuna waa laba sunnaa in lagu salaamo xadiidku ma xoog badna waa daciif laakiin labadaas maadaama lagu bilaabo masjidka oo la yidhi haddii la soo galo inta bilaabo waa salaantii masjidka saasaa loogu magacaabay xadiikaan xooga badnaynna waa lagu sii xoojinaya macnuhuna waa keensanaya taxiyatulmasjidka nabigu waa amra calayhi salaau wasalaam oo falyarkac waa amar amarkana asal waxa u a waajibnimo alfaada qaar waxaa ku yimi falaa yajlis waxaa la in la fadhiisto inta aan la tukan idan in la fadhiistaa ma bannaano iyadoo aan la tukan waa laysu diiday fadhigii tukashadii labadaa la tukanayana waa laysamray labadaa haddii ay isu tagaan maxaa laga qaadanaya jumhuurtu waxay yidhaahdeen sunnaa lagu qaadaya oo xadiiu abi alxa oo inoo iman doona hamsu salawaatin katabahuna allahu cala alcibaad qaala hal calaya hayruha shantaas salaadood waxaan ahayn ma la igu leeya nabigu waxau hi alayhi salaau wasalaam laa ilaa an tatawac maya inaad sunnaysata mooyaane hantaas salaadood wixii ka soo haday waa sunne wixii qofka laga doonayay waa sida afarta madhabood ay qabaan aahiriyada badankooduna ay qabaan oo ibnu xasan muxallahana uu ku cadeeyey taxiyatmasjidku inuu sunno yahay laakiin bacd aahiriya bacd lmuxaqiqiinna ay xoojiyeen waxay leeyihiin labada xadiid haddii laysu geeyo in fadhiga laysu diido tukashadana lays amro waxaa kasoo baxaysa taxiyatulmasjidku inuu waajib yahay waa sida ibnu daqiiq alciid iyo shawkani sancaani albani ay xoojinayaan ay leeyihiin taxiyatulmasjidku waa waajib waana la tukanaya xili kastaba waa la tukanaya xataa haddii lasoo galo xiliyadii salaada la diiday masjidka lasoo galo taxiyatulmasjidka laga tegi maayo waayo qaacidadu waxay tahay laba caam hadday iskhilaafaan ka la ee aan la khasisin ee nabadgalay kaasaa wuxuu ka xoog badan yahay caamka wax laga soo reebay alcaam lmaxfuud muqadamu ala alcaami lmakhsuus taxiyat lmasjidka mar walba in la tukanayo axaadiia waynu u haynaa daliil tilmaamaya xilli xilliyada ka mida in la yska daynaya lama hayo bal waxaa la hayaa xilliga salaadu ay mamnuuca tahay oo ay ka mid tahay xaalada imaamku uu khudbadaynayo ee khudbada jumcuhu ay socoto salaad in la bilaaba waa xaaraan wey waayo waxa waajiba khudbada in la waajiba salaad sunnaha in bilaaba lama ogola laakiin qofkii masjidka soo galay ee iska fadhiistay nabigu waxau ihi qum fasalli rakcatayn istaag oo taxiyatulmasjidka tuko waa xaalad salaada la diiday ayaa waxaa la yidhaha lala yimaada taxiyat lmasjidka xiliyada kale ama waqtiyada kale salaadaha la diidayna salaada subax dabadeed iyo salaada casar dabadeed iyo saddexda xili kale shantaa waqtina haddii masjidka lasoo gala taxiyatulmasjid waa la tukanaya ama xiliyada diidmada la diiday waxbaa laga soo reebay oo waa la hayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam bacd alcasar isagoo sunno tukade waa la qallaynaya waxaa la hayaa salawaadkii ku dhaafay in la tukaday oo nabigu calayhi salaau wasalaam salaad subax dabadeed ayuu qalleeyey marka in la diiday xilliyada qaar salaada la diiday waxbaa laga soo reebay cumuumkeeda laakiin taxiyatulmasjid inaan la tukanayn amarka lays amray in la tukado wax istinaa looma hayo caam la ilaaliyey waxaa ka soo baxaya xaal kastaba in la tukanayo taxiyat lmasjid haddii masjidka la soo galo laakiin sida xooga badani waa qowl jumhuur sida afarta madhabood ay qabaan culimada qaarna ay ijmaacba ku soo naqliyeen laakiin ijmaacaasi mid jira maaha masalada khilaaf baa ku sugan laakiin waxaa loo badan yahay inuu sunno yahay adilo badanna waa loo daliishanaya xadiiu abi alxa ama xadiiu alxata bni cubaydillaah inoo iman doonaa oo tilmaamaya hantaa salaadood wixii ka soo hadhay inay sunno tahay baabu lxadai wuxuu baab u yahay weyse jab fi masjidka gudihiisa weysada lagu buriyo xadana waxaa looga jeedaa hadda waa xadakii fududaa oo abi hurayra waatii la weydiiyey mal xadau qaala fusaun aw duraad xadaka waxaa la yidhaahdaa waa qofka inay neefi ka soo baxdo ama cod ha yeelata ama yaana yeelan duraadna waa tii codka lahayd fusana waa tii bilaa codka ahayd marka ma bannaan qofku inuu masjidka neef ku sii ma bannaan mise ma bannaana abcan wixii ka sii weyn xaalku waa iska cadiya kaadi iyo saxra iyadu suuragal ma ah qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabdullaahi bnu yuusuf wa atinisi qaala waxa uhi malik imaamu daar lhijra can abi zinaad waa laqab kunyadiisu waa abi cabdaraxmaan cabdulahi bni dakwan almadani can ilacraj cabdiraxmaan bni hormuz can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam qaal almalaaikatu malaaigtu tusalli waa u ducaynaysaa calaa axadikum midkiin maadaama inta uu yahay fii musallaahu meeshii uu ku tukaday inta uu ku sugan yahay alladii kaasoo sallaa fiihi uu ku tukaday maa lam yuxdi inta aanu xada la iman oo weysadu aanay ka jabin taquulu waxay odhanaysaa malaa'igtu allaahumma ilaahayow ikfir lahu dembi dhaaf allaahumma arxamhu ilaahayow u naxariiso haddaad gelinba fadhido saacada aad fadhido meeshii aad ku tukatayna aad ku sugan tahay malaa'igtu waa ku ducaynaysa ducadaasina waxay ku qaydan tahay waa ilaa weysadu kaa burayso haddii neefi kaa soo baxdo halkii fadhiya ducadii malaaigta kaa joogsanaysa ducadii malaaigta ayaa kaa joogsanaysa xadiika waxaa laga qaatay in waxa weeye laga ilaaliyo masjidka xadadka laga ilaaliyo waa laga qaadanaya sida looga qaadanaya waxay tahay qofkii masjidka fadhiyey ee tukaday ee meeshii uu ku tukaday kusii nagaaday ku sugnaaday in waxa weeye loogu abaalguday malaaigtu inay u ducaynayso malaaigtana de ducadoodu waa mustajaabu laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaaigtu inay duca kula dultaagantahay laakiin markii waysada aad burisay ee ay kaa soo baxday waxaa loogugu ciqaabay malaaigtu inay ducada kaa joojiso taasina waa ciaab wey duca kuu socota in lagaa joojiyo waxaa halkaa laga qaadanaya in waxa weeye aanay habboonayn ama aanay wanaagsanayn ama ay tahay in layska ilaaliyo masjidka xada in lagu sameeyo naafiya wixii la ah. qaarna cagsigay u dhigeen oo waxay yidhaahdeen waxaa la sheegay ducada in laga joojinaya ducaduna waa ziyaadatu fadli laakiin xada inuu sameeyo looma diidin lam yuxdi fiih inta aanu xada samayn baa loo ducaynaya hadduu xada la yimaado xadadku waa u bannaanyah laakiin khayrkii badnaaye u socday unbaa ka joogsanaya laakiin masjidka inuu ku nagaado isagoo bilaa weyseah ay ka soo baxdo wax dhibi kuma sugnaa laakiin mar walba waynu dareemanaa wax laga haboon yahay wey masjidka ilaahay baa waasiciyey laakiin eh, hadduu keligii dhinac fadhiyo kale iyo hadduu dadka dhex fadhiyo kale waxa weeye malaa'igtu way dhibsanaysaa waxa biniaadamkuu dhibsanayo marka mar walba haddii dad ay kula joogaan eh, urtaydu ay gaadhayso dhibsanayaan muslimka in la lama ogola eh, malaa'igtuna waa dhibsanaysaa waxa weeye masjidka joogta marka mar walba waa laga fiican yahay laakiin ma gaadhsiisna maadaama masjidkii aan la nijaasaynayn oo aan wax la gaadhsiinayn hawaduna ay tahay hawada iska baxaysa ma gaadhsiisna taxriim ma gaadhsiisna xaaraantinimo in la gaadhsiin maayo baabu bunyaani lmasjidi wuxuu baabu yahay masjidka dhiskiisa in masjid la dhiso baabkiisi wey wa qaala abu saciid abu saciid alkhudri kaana sakfu masjidi masjidka nabiga alayhi salaau wasalaam saqafkiisu min jariidi nahli geedtimiraadka laamihiisa ayuu ka samaysnaa wa amara cumar cumar wuxuu amray bibinaai masjidi masjidka in la dhiso waa masjidkii nabiga alayhi salaau wasalaam xilligiisii wa qaala waxa ui akinu naasa dadka waxaan ka asturaya oo wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakana min aljibaali knaanan yani maa tastatiruuna bihi waxaad isku asturtaan kinni baa la yidhaahdaa marka wuxuu amar ku siiyey oo amar uu ku bixiyey in dadka waxa weeye hadh loo sameeyo waxay roobka waxa wey ka galaan oo ka jirsadaan quraxdana ay ka harsadaan wuxuu i waiyaaka adiga iyo baan kala digaya an tuxamira inaad casayso aw tusafira ama masjidka midabkiisa aad huruudayso fataftina naasa kadibna dadka aad fitnayso cumar bn khaaab wuxuu la hadlayay injineerkii masjidka dhisayay xilligii uu khaliifka ahaa wuxuu i muhimmadu ha noqoto wax dadka roobka ka celiya agceedana ay ka hadsadaan ujeedadu waa inay noqotaa laakiin inaad midabayso si aad dadka salaada uga fitnayso aad uga mashquuliso tan noocaasa maya buui waa kaaga anas anas bnu maalik waxaa wuuli yatabaahawna way isugu faanayaan biha dhisidii masaajidada uma laa yacmuruunaha ma camirayaan ilaa qaliilan waxyar mooyaane yani masjidadii waa la qurxinaya waa laysugu faanaya qurxinteeda laakiin camiraadii dhabtahaydee loo baahnaa oo ah in lagu tukado allana lagu xuso ta noocaasa waa ka gaabinaya wa qaala bnu cabaas waxaa wuri latuzakhrifunnaha qurxise oo qurxisa masaajidadii kama zakhrafat ilyahuudu wاnnasaara sida yahuudda iyo kiristaanku ay u qurxiyeen masaajidahum wa macaabidahum meelaha ay ku tukanayaan sida ay u qurxiyaan xadiiku waa inoo iman doonaa wuxuu ka hadlaya masjidkii nabiga calayhi salaau wasalaam in la dhisay iyo qaababkii loo dhisay aaaartani waxay tilmaamaysaa inaanay haboonayn masaajidada qurxintooda inaan lagu fogaan axaadiista ku timi waa badan tahay ibnu cabaas sida abi daawuud uu soo warinayo wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaau wasalaam maa umartu bitashyiidi lmasaajid la ima farin masaajidada inaan aad u dhiso oo tashyiid اlmasaajid waa rafcu binaa'iha dhismaheeda kor in loo qaado oo masjidkii loo yeelo dhismayaal waaweyn dhismayaal waaweyn taa ima jidayn buu ihi nabigu calayhi الsalaaة wasalaam axaadiista kalena waxaa ku timi nabigu calayhi الsalaaة wasalaam inuu yidhi laa taquumu الsaaca alfaada qaar waxaa ku yimi min ashraat saaca xata yatabaaha naasu fi lmasaajid xadiika anas bni mali ee sunanta iyo musnada axmed ku sugan ee calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mida ah. ama saacadu kici mayso qiyaamadu kici mayso xata yatabaaha naasu fi lmasaajid ilaa dadku ay isugu faanaan dhiska masaajidada anaguna masjid baanu u baahanna ama iyo wixii lamida ah, xata yatabaaha naasu fi lmasaajid eh, xadii kale oo ibnu ay soo warinayaan culimmada qaarna ay ku tilmaameen ida zakraftum masaajidakum waxallaytum masaaxifakum fadamaaru calaykum haddii masaajidadiina aa qurxisaan masaaxibtana aa dhalaalisaan fadamaaru calaykum halaag baa idin sugnaaday waxaasoo dhan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa maqsuudka iyo ujeedada inaan laga mashquulin maqsuudka iyo ujeedadu waa alle subxaanahu watacaala in la caabudo ee cibaadada iyo tarafka iyo nicmada iyo kabadbadiska iyo quruxda badanina inta badan isma waafaqdo marka goobaha cibaadadu waa inay noqdaan goobo u munaasiba cibaado u munaasiba tarafka iyo nicmada iyo quruxda iyo dhaldhalaalka iyo kabadbadiska gurigaaga u dayso inta badan aadan ku cibaadaysanayn macnaha looga jeedaa waata noocaas waxaa kaloo looga jeedaa dadka in loogu guubaabiyo ujeeddada inay daneeyaan oo ah alle subxaanahu watacaala in la caabudo haddii kale xaalku wuxuu noqonaya sida uu sheegay anas bnu maalik masaajidada waa la ysugu faanaya dhiskooda iyo quruxdooda uma laa yacmuruunaha ila qaliila kadibna camiri maayaan bal waxaa laga yaabaa kii masjidka dhisee qurxiyey inaanu soo gelin oo aanu foodba masjidka aanu soo gelin oo aanu ku tukan quruxdiisa iyo dhaldhalaalintiisana waa aadu danaynayo waa taa laga digaya wey waana ta hadda khaliijka ka dhacda inagu ilaahay mahadi markay xitaa culimadii sacuudigu ina soo booqdeen waxaa keliya majarteen waxa masaajiddadan buuxa salaadii maqhrib maalin salaasaah ama isniina oo aan jimco ahayn salaad ciidna ahayn ayay masjidka calimataan ku tukadeen dabaqyadiis ay isu qaybiyeen waxay arkeen dabaqyadiisoo dhan shanta dabaq ama afarta dabaq inay buuxdo dibaddana lagu tukanayo munaasabadna ma ah jumcana maaha ciidna ma aha ballan kale ummadda la ballamiyo madaxweyne u khudbadaynayana ma aha waa salaad maalin caadiya la tukanayo maqhrib afar dabaq baa buuxsamay aad bay ula yaabeen walibana intay rumaysan waayeen bay afarta dabaq isu qaybiyeen ayay isu qaybiyeen laakiin iyagu de xaalka hadda ay marayaan masjidka inta si fiican loo dhiso oo la weynaysiiyo gogol fiican iyo qalab fiicanna la dhigo lacag badanna la geliyo baan safka koobaad salaadaha caadiga ah ee walibana dadku ay soo jeedaan duhr iyo casr iyo maqhrib waxa weeye safka koowaad hadday dadaalaan ka labaad ayaa lagu tukanaya waa laga yaabaa safka koowaad xitaa laftiisu inaanu buuxsanin khaaatan masjidku hadduu weya cidi soo geli ninka tukadaana guriguriga ayuu ku tukanayaa in badanina waxaa laga yaabaa inaanay tukanayn kole waxaa qayb ka ah tarafka iyo nicmada iyo shidaalka lala soo baxay baa qayb ka ah qayb weyn ka noqonaya marka nicmadu ay faafto ee tarafku u bato ee malaahidu ay badato waxa weeye ta noocaasa waxay keenaysaa in la awoodi waayo jamca in loo soo baxo jamca haddii laga tagana waxaa ku xigta salaadaba in laga tago waxyaabahaasa laga digaya taa la sheegayo uma laa yacmuruunaha ilaa qaliilan hadda waa taaganta aad bay u dhacdaa welibana xaramaynkaynu ka hadlaynaa waa maka iyo madiina haddii khaliijka kale loo tago oo sacuudiga ka nicmo badan marka bulsho laga hadlayo sacuudiga ka nicmo badan sacuudiga dadkiisu aad bay u badan yihiin iyagu dee kaba sii daran xaalkoodu waa ka daran yihin eh, masaajidada xaalkooda inaan lagu fogaan culimmada qaar waxay yidhaahdeen masaajidadu waxay taabicu yihiin dhiska la dhisanayo haddii guryihii aad loo waaweynaysiiyo la hagaajiyo dee allah mudan in la weynaysiiyo abi xaniife waxaa laga sheegay ujeeddadu haddii ay tahay tacdiimu buyuut illaah guryaha alle in la weynaysiinayo oo muuqaal u munaasiba waxa wey laga dhigayo ta noocaasi wax dhiba malaha laakiin waxaa la yidhi waa haddii ay tahay dhiska iyo weynaysiinta laakiin ujeeddada loo diiday taa ma aha ujeeddadu waxay tahay inaan lagaga mashquulin cibaadada inaan lagaga mashquulin oo aan lagu fitnoobin masaajidada qaar hadda markii aan xajka tegay masjid raajixi oo maka ku yaala waa meel loo soo daawasho taga sida loo dhisay iyo qalabka yaala ee imaamka meeshiisa iyo mixraabkiisa iyo khudbadda hadalkeeda daa halkan waxaa ku taalla minasa meelahan qaacaadka iyo howlalka waaweyn minasada taagan ee qalabaysana diyaarsanba dhinacan ku taalla si xafladaha loogu qabto oo aad u muqaal wanaagsan meelaha masaaxiftu taallo kuraas baa la socota ku samaysan yani meeshii musxafkuna waa ku ag yaalla kursi yaroo habaysanina tiirkaabuu ku samaysan yihi qurux badan qalab waxa waxa ku taxan fadhiyo sufuufta dhexdooda buushoo lagu tirsanayo lugahana aad fidsanayso yacni waa iska waa fillo madaxtooyaa ah wey gudaheeda waa funduqoo kale gogosha taalacaadi maaha waa buush wey udgoonka kasoo kankamaya iyo waxa dahabka mooda ku xardhan tiirarka ku xardhan wax laga sheekayn kara maaha lacagta ay masjidkaa geliyeen waxaan u malaynayaa beledkeenna kun masjid waa dhisi kun masjid wax ku dhow weynankiisa iyo qalabka iyo wax la geliyey meelaha weysada iyo hadalkeedabada qalabada loo isticmaalay marka taasoo kale de qofku intuu balla daymoonayo ee koriyo hoos uu eegayo ee gogasha markuu sujuudo hoosta uu ka taabanayo ya waxa weye intaasaaba mashquul ugu filan waa taa la sheegaya wey kole midi way iska jirtaa biniaadamka abcigiisa oo dadku hadday sidaa u ladnaadaan haddii dee masjidka looga dhiga nimankaas keenoo kale looga dhigo walibana keenna lafteenna aman sahlanayn keenoo kale haddii laga dhigo waxa laga yaaba mar hadduu ku soo tukado oo de gogol waxa weeye kaarbadkan xeeranaha loo yaqaano ee ku xaganaya markaad ku sujuuddo haddii loo dhiga waxa laga yaaba dib dambe inaan ugu soo noqon masjidka waan ugu tukan marka taa lafteedu waa macno kale in cibaadada la ysugu kaalmeeyo laakiin mar walba waa calaamadaha akhiru zamaanka masaajidada iyo qurxintooda iyo dhiskooda in lagu fogaado waxaa kaloo de taaganoo mushkilo ah dhisida lafteeda in laga badbadiyo qof kastaaba inuu idhaahdo masjid baan doonaya inaan dhiso waalidkay u dhiso qoyskayagu masjid bay dhisanayaan masjid baanu leenahay iyo wixii lamida ah. haddii la yidhaahdo meeshan masjid baa ku yaala sida hadda halkan ka dhacda masjid labaad xaafadda ka daayi kanaa bilaa jamaca jamacu waa laba saf guryuhu ma badna masjid ku dhow intanun hasii kala jabinina laga hawlgalo laba beelood baa kacaya oo masjid ma geyna annagana waa in masjidna loo dhisaa ciddii doontaabaa ku tukato burcay ka dhacda oo waxa weeye lo odhanayo waa gumoobaynaa haddii ree hebel masjidkooduna uu dhisan yahay ka iyagana xaafadda loo diido waa la gumoobaya waxyaabahaasoo dhani waa yatabaaha naasu fi lmasaajid dadku masaajidada inay isugu faanaan aakhiru zaman wey qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana caliy bnu cabdillaah almadini qaala waxau ihi xadaana yacquub bnu ibraahim ibni saad waa ibni cabdiraxmaan eh, ibni cawf yacquub ibni ibrahim ibni sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf azuhri qaala wuxuu hi xadaanii abi oo ah ibrahim ibnu sacd can saalix ibni kaysaan kan hore u tilmaannay waa yeelnimo inuu cilmiga ku dalbay isagoo odaya qaala waxau hi xadaanaa naafic mawla bni cumar ana cabdallah waa ibna cumar ahbarahu wuxuu sheega ana almasjida masjidku kaana inuu ahaa calaa cahdi rasuuli اlahi sal اllahu alayh wasalam mabniyan mid ku dhisan bilabini laban jaajuurka dhoobada ka samaysan buu ku samaysnaa wa sakfuhu sakfigiisuna aljariidu laanta geetimireedka laamihiisa ayuu ahaa wa cumuduhu tiirarkiisuna ama joridiisa ayuu ahaa falam yazid fiihi kuma ziyaadin abu bakrin abu bakar shayan shay xiligiisii waxba kuma iyaadin laba midba uma iyaadin dadkii ridoobay dagaalkoodu ku mashquulay ta labaad waa koobnayd oo laba sano ayay ahayd howlo waaweynina waa u yaaleen isagu masjidka waxba kuma darin qaar baa waxay sheegaan tiirarka qaar oo jilcay inuu dibu habeenku sameeye laakiin wax la sheega may ahayn wazaada waa ku ziyaadiyey cumaru cumar wa banaahu waa dhisay calaa bunyaanihi dhiskiisii fii cahdi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam xilligii rasuulka bilabini labin buu ku dhisay iyo waljariidi laantimireed oo saqaf uga dhigay wa acaada waa soo celiyey cumudahu khashaban qoryuu ka dhigay yani wuu soo celiy waxaa looga jeeda noocii wuu soo celiyey laakiin kuwii xilligii nabiga alayhi salaatu wasalaam ma soo celin waayo wuxuu dib ugu dhisayey masjidka in la marka laamaha saqafka laga dhigayey iyo tiirarka iyo waxyaabaha oo dhan waa la cusboonaysiinayey maca waa la cusboonaysiiyey uma ayarahu waa badelay cumaan oo cumaan baa badelay fazaada fiihi wuxuu ku ziyaadiyey ziyaadatan kaiira ziyaado badan buu masjidka ku ziyaadiyey xagga kamiyada iyo xagga kayfiyada labadaba yacni dharan iyo ballacna waa u ziyaadiyey waxa laga samaynaya lafteedu tayadeeda waa ziyaadiyey oo siday si ka wanaagsan buu ka dhigay wa banaa waa dhisay jidaarahu gidaarkiis bilxijaarati almanquusha dhagaxaantii la xardhay ee la qoray ayuu waxa weeye gidaaradii ka dhigay oo wuxuu ka bedelay labinkiibuu ka bedelay wlqasati iyo nuurad dhagxaantiina waa la nuuradiyey wa jacala waa ka yeelay cumuudahu tiirarkiisana wuxuu ka yeelay min xijaaratin dhagaxaan manquushatin la xardhay ama la qoray wa saqafahu wuxuu saqaf uga dhigay bisaaj qoriga saajka la yidhaahdo ilaa hadda saaj baa fiican weeye hindiya iyobaa laga keeni jiray hadda maxaynu odhanayna waa qori qorecasoo kale yani qoryaha ugu fiican ugu qualitiga fiican ayuu u dalbay xilligana waxaa laga keenaya bilaadulcajam baa laga keenayay kaasuu saqaf uga dhigay xadiiku wuxuu tilmaamaya masjidkii nabiga calayhi salaau wasalaam iyo loo dhisay qaabkii loo dhisay waa taa la sheegay wuxuu ahaa gidaaradiisu waxay ahaayeen lebin bay ahaayeen dhoobu ka samaysnaa dhoobu ka samaysnaa saqafkiisuna wuxuu ka samaysnaa laantimareed buu ka samaysnaa tiirarkiisuna wuxuu ka samaysnaa geetimireed buu ka samaysnaa jiridiis qoryihiisa iyo wixii lamida cumaan ibnu cafaan marka uu ziyaadiyeyna wuxuu ka dhigay dhagax buu ka dhigay iyo qoryahaasuu ka sameeyey xilligii cumar ibnu lkhaaab uu heli lahaa futuuxaad badan baa la furay nicmooyin badanna waa la helay cumar bnu khaaab waa heli lahaa sidaa cumaan iyo ka badanba inuu ka dhigo laakiin mowqifkiisii aynu ka soo naqlinay muqadimada ee uu yidhi iyaaka an tuxamira aw tusafir wuxuuhi masjidka ha la cusboonaysiiyo oo qoryihiisa iyo saqafkiisaba ha la cusboonaysiiyo laakiin wuxuu ka dhigay sideediibuu ka dhigay uu heli lahaa dhagxaanta la xardhay iyo waxyaabaha noocaasa inuu ka dhigo laakiin wuxuu doonayay inaan lagu fogaan dhiska lagu fogaan siday sidaa u ahayd ayaa markii la gaadhay khilaafadii alwaliid ibni cabdilmalik ibni marwaan oo khulafadii umawiyiinta ka mida ninka noocaasoo xilligiisii ku caanbaxay dhiska inuu daneeyo ayaa waxa weeye aad masjidka u weynaysiiyey ilaa uu gaadhay guryihii nabiga calayhi salaau wasalaam oo uu ka mid gurigii caaisha oo nabigu uu ku aasnaa in tawsicadaasi qaadato oo waasicintaas gudaha masjidka loo geliyo xiligaasay bilaabantay waa xilligii alwaliid bni cabdilmalik ee khulafadii umawiyiinta waliba nimankii walaalaha ahaa ee hishaam ibnu cabdilmalik iyo yaziid ibnu cabdilmalik iyo alwaliid ibni cabdilmalik iyo sulaymaan ibni cabdilmalik iyo cumar bnu cabdilcaiis oo bartamaha usoo galo ilmaadeer ahaayeen mid walba xiligiisa wabaa la danaynayay ninkan xiligiisa alwaliid bnu cabdilmali baytulmaqdis masjid aqsana waa dhisay oo si fiican buu udhisay masjidka nabigana waa waasiciyey aljaamic lumawi ee dimashqa ku yaalana waa ninka dhisay dhismayaal waaweyn oo islaamku leeyahay buu dhisay filooyinkiisana waa dhistay dhismayaal badan oo dowladeedna waa dhisay nin dhismaha aad u daneeya ayuu ahaa marka xilligiisii bulshadu waxay isweydiinayeen imise guribaad dhista annaasu calaa diini muluukihim dadku waxay qaataan madaxdoodu diinta ay qaataan iyo dhaqanka ay leeyihiin ayay dadku qaataan walaalkii sulaymaan ibnu cabdilmalik nin aad u guur badan buu ahaa xilligiisa waxaa la isweydiinaya imise xaasabaad lahayd imise xaasabaad leedahay ninka la yidhaahdo cumar bnu cabdilcaiizna habeenkii salaatuleyl imsaa tukataa qur-aanka imsaad ahridaabaa la isweydiinaya waa khaliifa muslimiin waliid ibnu cabdilmalik baa markii dambe aad u waasiciyey dee haddana waa koley ciddii tagtayna waa tagta inta kalena shaashaadkay kala socdaan halka xaal marayo inuu iska noqday magaalo dhan oo malaayiin qaadaysa malaayiin kan makaana dee laba malyan ka badan buu qaadaa kan madiinana maca saaxaadkiisa malyan waa qaadaya wax malyan gaadhay hal mar bay ku tukanayeen dee burcoo dhan hadda waxa ku nool waynu qiyaasaynaa ya eh, burco labalabalaabay intaa soo jeer masjidkaasaa ku filan welibana tawsicada waa sii socotaa aad bay u sii socotaa tawsicadii ugu weynayd haddaa la wadaa walow iyada lafteedu waxa weeye tabaahigii ay tahay oo nin walbo de boqortooyada sacuudiga ka midi wuxuu qaadanayaa magaca khadimulxaramayn adeegaha labada xaram marka inuu wax ku darsado walow baabna allah ka dhige baabulmalik salma ha la yidhaahdo inuu ku yeesho oo taariikh kaga tago uu doonayo laakiin halkuu hadda marayo ama tuusacadii ugu dambaysay waa tii abid ugu weynayd weeye laakiin waa laga yaabaa inaanay ku joogsan baabu atacaawuni wuxuu baabu yahay in laysu kaalmaysto fii binai masjidi masjidka dhiskiisa maa kaana lilmushrikiina gaalada uma ahaanin an yacmuruu inay camiraan masaajid allah masaajida alle iyagu waxay ku camirayeen dhis shaahidiina xaalay yihiin kuwo ku qiraya calaa anfusihim nafahooda bilkufri gaalnimo ulaaika kuwa xabidat waa burtay acmaaluhum acmaashoodu oo ay ka mid tahay dhiska ay masaajidada dhisayaan ama ay danaynayaan waayo waaba gaalo wa fi naari naartana hum yagu khaaliduuna waa kuwa ku waaraya wey in kalaba maahe waxaa camira masaajid allah masaajida alle man axad baa camira aamana billaahi ilaahay rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe wa aqaama asalaata salaada oogay wa aata azakaata zakada bixiyey walam yakhsha aan ka cabsan allah alla mooyaane cid kale aan ka facasaa ulaaika kuwaasi waxay xaqiiqa ku yihiin oo mudan yihiin an yakuunuu inay ka mid ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunay yani cidda ugu mudan masjida inay camirto waa cidda masjidka ku tukanaysa ee ilaah iyo allana ka cabsanaysa waxaanay ku timi aayaadkaasi ku yimaadeen markay gaaladii yidhaahdeen qurayshu maka ay yidhaahdeen masaajidkaanu u oo waxa weeye asadana waa alrifaada wasiqaaya iyo dhiskiisa iyo wixii la mida masjidka iyo cidda imanaysaba in loo adeego camalka noocaasaanu haynaabay yidhaahdeen waxaa la yidhi camalkaasi inta aad gaalada tihiin idin anfici maayo qofka waxaa anfacaya camalka wanaagsana uu sameeyey ay ka mid tahay masjidka alle inuu camiro waxa wey waxay anfacaysaa qofka muminkay ku tukanaya qaala waxa ihi bukhaari masaladaasina waxay xidhiir la leedahay masaladii hore yani masjidka dhiskiisa iyo ushaqayntiisu waxay sii anfacaysaa qofka ku tukanaya ku cibaadaysanaya qaala waxa ui xadaana musadad qaala xadaana cabdulcasiiz ibni mukhtaar alansaari albasri qaala xadaana khaalid ibnu mihraan alxadaa lam yakun xadaan wainama jaalasahum ataynu soo marnay waa la fadhiisan jiray laakiin kabatalo ma can cikrima mawla bni cabaas qaala waxa wii qaala liya bnu cabaas ibnu cabaas waxa uu igu yidhi aniga iyo walibnihi wiilkiisa caliyun caliy bnu cabdilaahi bni cabaas labadayada wuxuu nagu yidhi inaliqaa socda oo aada ilaa abi saciidin abi saciid alkhudri xaggiisa aada fasmaca ka maqla min xadiiihi xadiikiisa wax ka mida fanalaqna waanu tagnay faidaa huwa abu saciid waaba isagiio fii xaa'iin beer ku sugan yuslixuhu uu hagaajinaya beertaa uu hagaajinayo faakhada waa qaatay ridaa'ahu go'iis faxtaba waa digirin xidhay si uu axaadiista noogu sheego yacni waa u diyaargaroobi uma ansha'a waa bilaabay ilaa uu ku yimi calaa dikri binaai lmasjidi masjidka dhiskiisa xuskiisa ilaa uu ku oo uu soo gaadhay yacnii axaadiistii uu taxayay ilaa warkiisu uu soo gaadhay sidii loo dhisay masjidka nebiga faqaala waxa uu yidhi abu saciid kunnaa waxaanu ahayn naxmilu kuwa qaada labinatan labinatan jaajuur jaajuur baanu u qaadayna wa cammaarun cammaar bnu yaasirna labinatayni labinatayn labalaba ayuu u qaadayey waa dadaalka uu dadaalayey riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi labinatahu wa labinata nabiyi sal allahu alayh wasalam tiisii iyo nabiga alayhi salaau wasalaam buu isku qaadayey fara'aahu nabiyu sal allahu alayh wasalam nabiga ayaa arkay fayanfudu waa ka saydhinayay aturaaba ciidda canhu fayanfudu ficil mudaaric buu ka dhigay laga hadlaya wax tegay baa laga hadlaya yani qisadiibuu sawiranaya hadda inay dhacayso oo kale fa yanfudu waa ka saydhinaya aturaaba ciidii anhu camaar buu nabigu ka saydhinayay wayaquulu wuxuu odhanayay wayxa camaar camaar hoog baa u sugnaaday yani waxaa looga jeedaa halaag aanu mutaysan ayaa u sugnaaday waa kalimatu raxma ee ma aha xaqiiqadeeda ma aha carabtu waxay isticmaashaa kelmado aahirka ama sida ka muuqanaya habaar u yahay laakiin macnaha aan looga jeedin taribat yamiinuk taribat yadaak wayxad waylad iyo wixii lamida fakiladka ummuk hooyadaa goblantay laakiin macnaheeda loogama jeedo wayxa cammaar taqtuluhu waxaa dilaysa alfiatu kooxdii albaaqiyatu waxa weeye xadgudubtay ama baxday imaamka ku baxday yadcuuhum waa ugu yeedhaya camaar ila ljannati jannada wayadcuunahu waxay ugu yeedhayaan ila naar naar bay ugu yeedhayeen qaala waxaa wuli abu saciid yaquulu camaar camaar bnu yaasir wuxuu odhanayay acuudu billaah ilaahay baan ka magangelaya min alfitani fitnada ina la fitneeyo <clears throat> eh, xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya masjidka qaabkii loo dhisayay in la isu kaalmaysanayay oo saxaabada mid kastaaba iskaa waxu dhisbayahay mid kastaaba jaajuur buu soo qaadayay laakiin camaar ibnu yaasir isagu waa dadaalaya labalaba ayuu soo qaadayay waa tacaawunka in la isu kaashado masjidka dhiskiisa dhiskaana labaa soo gelaya in la isu kaashado ficilka laftiisa oo kuuliyada iyo wastaadada iyo nijaarinta iyo muslimkao dhani dhismaha laftiisa qayb inay ka noqdaan walow dhagaxa ay soo qaadaan dhagaxaanta ay u dhiidhiibaan dadka dhisaya iyo waxaa kaloo tacaawunka ah in lacagta la bixiyo oo lacagta la isu kaashado labaduba waa soo gudagelayaan yacni masjidka dhiskiisa in laysu kaalmeeyo lasu kaashado eh, xadiika waxaa kaloo ku sugan koley faahfaahinteeda waa inoo iman doontaa kitaab lfitan ee camaar bnu yaasir ee fitnada dhici doonta nabiga dabadi alayhi salaau wasalaam marka cali iyo mucaawiya isfa hor imanayaan calina uu yahay khaliifat lmuslimiin mucaawiyana uu yidhi waan ku aeecaya laakiin inankayaga waa cumaan bnu cafaan oo bani umaya ay isku ahaayeen ninka naga dhashay cumaan bnu cafaan dadkii dilay noo dhiib caaqiladiisaanu waxa weeye shaamna waa ka talinaya mucaawiye halkaasaa laysku fahmi waaye caliy bnu abi aalibna waxa weeye tii waa ka diidi oo xilliga noocaasa suuragal may ahayn ciidan dhan inta lasoo qabqabto in waxa weeye la dhiibo fitna ka dhalan lahayd mucaawiyana waxau hi ilaa lasoo dhiiba kuu hogaansami maayo marka mucaawiya iyo ciidankiisu waxay ahaayeen niman ku baxay cali waxa weeye aacadiisa ka baxay bay xaquna wuxuu la socday ali bnu abi aalib amaar bnu yaasirna waxa uu la socday caliy bnu abi aalib buu la socday maadaama uu yahay khaliifkii muslimiinta marka taqtuluhu lfiat lbaaqiya waa qoladii baxday waa mucaawiye iyo qoladiisa weeye yadcuuhum ila ljanna amaar wuxuu ugu yeedhaya jannuu ugu yeedhayaa wixii jannada lagu mutaysanayay oo ah cali in la ateeco waayo xaqu dhinacaasuu aha wayadcuunahu ila naar kuwa kalena naar bay ugu yeedhayaan taa macnaheedu ma aha saxaabadaasi naar inay mutaysanayaan loogama jeedo wayadcuunahu ilaa sababi naar wax naar lagu mutaysto oo khaldan ayay ugu yeedhayaan laakiin naar miyay ku mutaysanayaan waa maya waayo mujtahidiin bay ahaayeen culimay ahaayeen sidaasay la noqotay ilaa kuwii khaliifatulmuslimiin lasoo dhiibo inaanay iyagu isdhiibin oo aanay hogaansamin shardiga noocaasay ku xidheen waana shardi cali uu arkay hadda inaanay suurtagal ahayn marka culimmadu waxay yidhaahdeen ficilka ay sameeyeen cali inaanay u hogaansamin khalad ha noqoto sida adiladu ay tilmaamayso laakiin mid lagu dhaleecaynaya ama lagu ceebaynaya ma aha waayo way dadaaleen xaqii baa la maray ninka mujtahidka ahina hadduu dadaalo wuxuu ka dhaxeeyaa inuu laba ajar helo oo xaqa u waafaqo iyo inuu khaldamo oo hal ajar uu helo marka mar walba inay ku naar mudanayaan waxa wey meesha ma taalo marka xadiika waxaanu ku tawjiihinayna yadcuuhum ila ljanna xaquu ugu yeedhaya oo ah cali in la aeeco wayadcuunahu ila naar iyaguna waxay ugu yeedhayaan khaladka khaladkay ugu yeedhayaan khaladkaasoo caadatan sida caadada ah naar lagu mutaysto laakiin iyagumay mutaysanayn kadib wuxuu hi acuudu billahi min alfitan iyadoo loo sheegay in la dili doono iyadoo laga gardaran yahay maca dalik waxau hi ilaahayo fitnada iga ilaali taana waxaa laga qaadanayaa balaayada iyo fitnada marna inaan loo yeedhan xataa haddaad naftaada ku kalsoon tahay camaaru bnu iyadoo loo sheegay fitnada noocaasa inaanu ku fitnoobayn oo uu la socdo garabkii xaqa uu la socdo maca dalik ilaahayo fitnada naga ilaali buuri waayo loo sheegay dad muslimoo isdilaya mar walba waa fitno waa fitno waa imtixaan dadka laysku imtixaanay baabu listicaanati wuxuu baabu yahay kaalmaysi bilnujaar nijaarinta la kaalmaysanayo iyo wsunnaaci waxa weeye kuwa wax dhisan la kaalmaysanayo fii acwaadi mimbar mimbarka qoryihiisa waxa wey laysu kaalmaysanaya samayntiisa iyo wlmasjidi masjidka masjidka dhiskiisa iyo mimbarka samayntiisa in loo kaalmaysto nijaariinta iyo dadka farsamo yaqaaniinta ah qaala waxa ui bukhaari xadaana qutayba bni saciid bni jamiil qaala waxa ui xadaana cabdulcasiiz wa bni abi xaazim can waa aabbihi waa salamat bnu diinaar can sahl waa ibni sacd asaacidi radia allahu tacala canhu qaala waxaa wuri bacaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waa diray ila mra'atin haweeney magaceedu caaisha ayaa loo yaqaanay anmuri waxaad amartaa hulaamaki wiilkaaga annajaar ee nijaarka ah yacmal lii ha ii jlisu calayhina aan ku fadhiisto alfaada qaar ku yimi idaa khaabtu nnaas haddaan dadka u khudbadaynayo ama idaa kallamtu nnaas haddii aan doono dadka inaan la hadlo xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam inuu kaashaday gabadha caasho la yidhaahdo iyo adoonkeedii nijaarka ahaa inay mimbarka u sameeyaan xadiikanina wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam gabadha inuu faray oo uu amarku siiyey waana u sameeyey xadaana khalaad waa khalaad bnu yaxya alkuufi qaala waxau hi xadaana cabdulwaaxid bnu ayman alxabashi can abiih oo ah ayman alxabashi can jaabir radi allahu tacaala canhu ana mraatan haweene waa caaisha qaalat waxay tihi ya rasuul allah alaa ajcalu laka makuu ayan ay taqcudu calayhi aad ku fadhiisato markaad dadka la hadlayso faina lii waxaan leeyahoo ii sugnaaday hulaaman wiil najaaran waxa weeye nijaara qaala wuxuu hi nabigu in shi'ti haddii aad doonto yani ha ii sameey khiyaarkaadaa iska leh facamilat waxay samaysay almimbara mimbarka ayay samaysay iyadaa loo nisbeeyey laakiin cidda samaysa waa addoonkeeda amar bay ku siisa xadiikanina kii horuu la mid yahay laakiin sida aynu ka arkayna labada matni xadiika hore waxaa la tilmaamay nebigu inuu dalbaday calayhi salaau wasalaam oo gabadha uu la xidhiiday xadiika labaadna wuxuu tilmaamaya gabadhu inay nabiga u timi calayhi salaau wasalaam oo iyadu ay codsatay ismana diidayso alabku labada dhinacba waa ka yimi gabadhii baa nabiga u timi alayhi salaau wasalaam oo tii nin nijaarabaa ah i adoona oo aan leeya ma kuu sameeya mimbar nabigu wuxuu i ame mudduu la maqnaa adoonkii markii amar la siiyey dabeedna nabigu mar labaad buu ka codsaday oo uu cusboonaysiiyey qadiyadii cusboonaysiiyey sidaasaa lagu tawjiihiyey laakiin muhimaddu waxay tahay nabigu calayhi salaau wasalaam gabadha inuu la kaashaday iyo farsamayaqaankeedaas inuu la kaashaday masjidka dhiskiisa ayaynu ka qaadanayna wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed wa alihi wsaxbi